bismi illaahi araxmaani araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad oo suuratu yuusuf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramayey maraaxishii nebiyullaahi yuusuf uu soo maray oo imtixaankaa heeday ayaa ilaahay nooga soo warramayey markii ay dalabtay naagtii ninka casiiska ahay uu qabay sidii wax u dhaceen baa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo warramay marka casharkeenna aadii ugu dembeeyey ilaahay waxauna soo dhahay naagtii sulaykhaheeda ninkii qabay casiiska ahay oo nebiyullaahi yuusuf iibsadayaa waxau dhahay arrintii markay caddaatay oo dembigii naagti uu ku caddaaday yuusuf ou ka jeeso ayuu dhahay amarka kan hana sheegin si aan magaalada ayna ugu faafin arrintaanu naagtina wuxuu dhahay dembiga aad gashay ka soo noqo ayuu dhahay oo ka dhaafid weydii waxaad ahaatay kuwa gefay oo aasimiintaa mid ka mid ah khabarkii marka waxaa weeye waa shuhroobay waana shaacay baa la yidhi haween magaalada joogay ayaa waxay ku sheekaysteen ow dhan soo dhaha ilaahay casiiskii haweentiisi waxay ka dalbaysaa shaabkeeda addoonkeeda can nafsii naftiisa qad shaqafahaa xuban ayay tiri ayuu dhahay ilaahay subxaanahu tacaala qad xaqeeqaha shaqafahaa wuu galayna xubban min xubin xagga jacaylka waxaana arkaynaa hay yidhaahdeen baadi inay ku sugan tahay haweentaasu gef oo maaragtay iska cad weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii samicad ay maqashay bimakrihinna makrigooda ay maqashay xamta ay xamteen oo ay wax ka sheegeen arsaad way u dirtay ilayhinna ayaga xaggooda ayay rasuul u dha ilaahay waactadad waxay u diyaarisay mustaka'an waatadad waxay u diyaarisay lahuna haweenkaas muttaka'an makaanu dangiisi dacaam oo waxaa weeye lagu cunaayo sida casharkeen hore aanu ku sheegnay midi lagu cunaayo iyadoo xusulka dhinaca lagu ha dhulka lagu haayo geedka utiska la yidhaha ayuu ahay baa layidhi wa aatad waxay siisawdha ilaahay kulla waaxidatin mid la arka kulligeeda oo minhunna haweenkaas ka mida sakiinan mindi ayay siisay wa qaalad waxay tiriyey nabi yuusuf ay ku dhahday oo qol meesha u dhow ay soo gelisay ayadoo dhar qurqurxan u gelisay oo ziinaysay xiilana inay naagta naagaha kan ku samayso doonaysa makaankaasna ku xabisay ayay waxay ku tiri yaa la yidhi ukhruj calayhinna ku soo bax korkooda haweenkaan oo meesha ay fafadhiyaan soo maray tiri marka waa soo baxayaan meesha ku jirta falamaa goortii ayuu dha ilaahay ra'aynahu ay arkeen adbarnahu way weyneeyeen ow dha ilaahay cadabnahu way weyneeyeen waxaa laga wadaa way ka haybaysteen markii ay arkeenna way wareereen oo waxaa wareeriyaa la yidhi quruxdiisii ayaa wareerisaa layidhi iyo jamaalkiisi weeye maxaa yeele sida axaadiista soo aroortay waxa uu dhaxlay baaye xusna aadam ayuu dhaxlay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa abuuray intowsa waxaa la yidhi nebiyullaahi aadam waxaa la yidhi intowsan jannada kalaga soo bixin xusniga ou haystay ayaa waxaa la siiyaa layidhi oo kaleentood nabiyullaahi yuusufaa layidhi culammada qaar waxay yidhaahdeen waxay u tacdiimiyeen waxay ku arkeenaa layidhi aasaaru nubuwa ayay ku arkeen iyo kahibeysiyaa layidhi iyo asagoon haddana ayaga saas aanan u fiirinaynin marka rucbiyaa quluubtooda ku dhacay wayna la cajabeen baa layidhi nebiyullaahi yuusuf marka hadda jamaalkiisaas waxau ahay jamaal oo daahira oo bannaanka yaalla ayuu ahay culummadu marka waxay yidhaahdeen jamaalka nebiyullaahi yuusuf waxaa la yidhi adduunka wixii jooga jamaalka ay leeyihiin nisfood ayaa la siiyey rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaamna markaasi isagane jamaal oo dhan ayaa la siiyaa la yidhi maxaa yeela waa tii ou dhahay caarifkii oo imaamulbuusiiri munazahun can shariifin fii maxaasinihi fajawhar lxusni fiihi hayru munqasimi waa sow dhahay rasuulka calayhi wasalaam waa mid ka nasahanow dhahay in lagula jirkoobo quruxda quruxda midda ugu sarraysane mid lala qaybsado maaha midda ugu sarraysa isaga ayaa haysta weeye marka hadda arrintatan see la kala yeelayaa nebiyullaahi yuusuf jamaalkiisi saas ayaa lagu sheegay haweenna way ku finoobeen rasuulka calayhi salaatu wasalaamna mar haddii saas la yidhi haween kuwan fidnoobine marka waxaa la leeyaha la yidhi nabi yuusuf waxaa la siiyey satr alxusni quruxda nuskeeda ayaa la siiyaa layidhi rasuulkeenana alayhi salatu wasalam sa hor usoo sheegnay xusniga dhammaantiisaa la siiya quruxda wa dhammaanteedaa la siiyey marka haddii la yidhaahdo haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam qurux oo dhan la siiyey nabi yuusufna la siiyey satr alxusni quruxda niskeeda nabigeena naaga kuba fidnoodin quruxdiisa yuusufna naagaa ku fidnooba quruxdiisba waa sidee waxaa lagu jawaabahaa la yidhi jamaalka rasuulkeena calayhi salatu salaam nabigeenna quruxdiisa allah wuxuu ku qariyaa layidhi jalaal ku qariyaa layidhi waxayna lamid tahay layidhi quruxda nabigeennu qoraxdaoo kale weeye qoraxda axad awoodi karaa uma jiro inuu ina fiiriyo sida ay u taalo ou soo saaro oo indhaha ku mahay karaa layidhi marka hadda sidaas ayaa la leeyahay inuu nabigu calayhi salaatusalaam sidaas ahayne waxaa kaloo maaragtay daliil oo laga garanayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam cid sifaykar cid sifaysay ma jirto kubaraa'u saxaaba waxa hadda nabiga calayhi salaatusalaam sifaadkiisa saasu u yii la soo guuriyey oo laga qoray waxay ahaayeen sikaaru saxaabay ahaayeen asxaabta ragga yaryaraay sida xasan iyo xuseenoo wiilashiisa uu hayo ah iyo cabdullaahi ibnu camar iyo cabdullaahi ibnu cumar iyo rag kaleentoodoo iyo ibnu cabbaas oo kale ragga kubaaru saxaaba nabiga calayhi salaatu salaam indhaha uma aysan dhamay jirin oo saa uma aysan fiiri jirin maxaa yeele jalaal ayaa ku qumay laabtooda weeye oo nabiga calayhi salaatuslaam jalaalkiisa qalbigooda galay markaasu wuxuu ka manciyaa la yidhi nabiga inay sifeeyaan laakiin jamaalka nabi yuusufaa layidhi mid daahira ayuu ahay oo waxaa weeye jalaalka ilaahay laguma qarinaa layidhi waxuu lamid ahay eh, dayax oo kale dayaxa qofki fiiriyaa waa sifay kalahaa layidhi marka sidaas ayaa lagu kala saarayaa ay culammadu yidhaahdeen saasaa la leeyahay marka marka alla wuxuu yihi subxaanahu wa nabiyullaahi yuusuf haweenkii waxay haweenkii ay tidhi oo maaragtay casiiska uu qabay naagahan korkooda ku soo baxay falamaa goortii ra'aynahu ay arkeen owl ilaahay adbarnahu way weyneeyeen waqadaxna way googooyeen aydiyahuna gamcahooda way googooyeen oo midiyihii la siiyey ayay gacmaha isaga jareen baa layidhi markay gacmaha iska jareenna xanuunkii ma aysan kasin baa layidhi maxaa yeele qalbigoodaa waxuu ku mashquulaa layidhi nabiyullaahi yuusuf baa layidhi way isjaraaxeeyaan baa layidhi ilaa dhiig ou ka dareeraa layidhi nin ahlu siiraah oo la yidhaahdo wahab ibnu munabih waxooga dhahay xataa qaar ayaa waxay gaareen dhimasho gaareen buu leeyahy wa qulna waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahi subxaana wa tacaala markay arkeen nabi yuusuf xaasaa lilaahi xumaan ilaahay yaa ka nasahan maa haadaa kanu ma ahna yidhaahdeen oo yuusufa basharan bashar ma ahna yidhaahdeen kanu bashar bani aadama ma ahan in haadaa maa haadaa kanu ma ahna yidhaahdeen ilaa malakun malag mooyaane malaggaasoo kariimun oo wanaagsanay dheheen ilahi wuxuu yihi subxaanau watacaala waqulna waxay yidhahdeen xaashaa lilaahi xaashaa alif loo sugo bacda siini iyo laga xadfo labadaba way ku bannaan qirada waa laba qiro oo sabciyataana weye laakin waa marka dhawaaqa weye haddii macnaha xaashaa la qoraayo qoraal ay tahay alif markaasi loo yeeli maayo bacda siina alif lagu taagi maayo maa kanu ma ahna yidhaahdeen oo oh, yuusufa ah, basharan bashar ma ahna yidhaahdeen macaadallaahi an yakuuna haadaa basharan ayuu yidhahdeen kanu bashar ma ahna yidhahdeen inamaa hada ina inamaa hada malakun kariimuna yidhahda calaa rabbi malag oo wanaagsan oo rabbigiisa kariimku ah waa yidhahdeen hadda waxaa la yidhi ayagu malag ma aysan arag ee malag maxay maaragtay uleeyihiin leeyihiin oo ay haddana malag uu sii sifaynayaan waxaa la yidhi waxaa maaragtay arrintoodu taaa la yidhi qasadka ay ka leeyihiin inay u sugaan qurux aad i aad weyn nabiyullaahi yuusuf weeye maxaa yeele waxay maqleen ba la yidhi shay oo malag ka wanaagsan inuusan jirin ee ayagu hadda malag ina arkeen ka sheekay maayaan weye haddana waxaa la yidhi malagu mar hadduu yahay mid laga dahiray shahawaadka waxa wax ku dira oo shahwa laga dhayruun shahwo lahaynin waxay is yidhaahdeen asay arkeen nebiyullaahi yuusuf oo sidaan u qurxan haddana waxa weeye aanan damac iyo midna ayaga aan ka lahaynin dhankaasna way u shabbaheenaa layidhi ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala waxay yidhaahdeen maa haadaakanu ma ahan ilaa basharan bashar mooyaane maa haadaakanu ma ahan ay yidhahdeen basharan basharay dheheen bani aadama in haadaa ma haadaa kanu maahan ilaa malakun malak mooyaane kariimun oo wanaagsan waa limaa xawaahu min alxusni alladii laa yakuunu caadatan fi nasamati albashariya waxyaabaha uu koobay oo quruxda ah oo aan laga helaynin caadada basharka bani aadamka weeye orana waanu soo sheegnay xadiiska saxiixa inuu ahay ucdiya shatralxusni weeye quruxda niskeeda ayaa la siiyey nabiyullaahi yuusuf haddii qurux la qaybiyey oo bani aadamka loo qaydiyo quruxda daahirka ah nus ayaa isaga la siiyey inti kalena khalaa'iqda ana loo qaydiyey sidaas markay dhacday oo naagihii ibtiladaasi ay ku dhacday naagtii boqorka oo zulaykha heeday marka ahinteedii waa ku guulaysatay maxaa yeela hadday muraadkeedii gaartay kolkaasay naagihii la hadlaysaa qaalad waxay tiri ow dha ilaahay imra'atu alcasiiz lamaa ra'at maa xalla bihinna markay aragta naagihii wixii ku degay fadaaliku latii maasay tidhi ninkaasay tidhi alladii kii weeye lumtunanii fiihi aad igu dagaalaysiin waa midkaa jacaylkiisa igu dagaalaysiin weeye fadaalikunna kii maasay tidhi oo markaad aragteen gamcihaad iska jarjarteen alladii kii weeye lumtunanii aad igu dagaalayseen fiihi isaga walawallaahi qad xaqeeqahayay tidhi haawatuhu waana dalbay tire can nafsii naftiisa anaa ka dalbay tiri haddaan idiin caddaynayaa maxaa yeele hadda waxay u cadday karto hadda ay haysataa maxaa yeele naagihii waxay ku aragtay iyo markay isceli waayeen iyo qalbigoodii sida uu naqday ayay markaasay ogaatay kolka waxay leedahay hadda waxaad igu dagaalaysin waa untaasay leeyihin haddaa igu dagaali kartiin haddii kalaba arrintaanu arrin adinka idin soo martay maahanay tii haddaas aragteen fadaalikunna kiinaasay tiri fa haadaa huwa weeye alladii kii waaye lumtunanii aada igu dagaalaysiin fihi isaga fii xubbihi jacaylkiisa weeye cudurkeedii hadda caddaynaysaa wala wallaahi qad xaqeeqe ayayna tidhi taawadtuhu anugu waan dalbay can nafsii naftiisaan ka dalbay naftiisa anaa ka dalbay tiro anaa waxaa weeye wax weydiiyey fastacsama waana iska kay manciyo wa iska kay diiday tir wala wallaahi ayay tidhi in lam yafcal hadduusan falinse maa aamuruhu waxaan amraayo waxaan amraayo oo aan yeel leeyahay hadduu yeeli waayo layusjananna waa la xabisi oo waa la xabisaysi wala yakuunan wuxuuna ahaan min asaakiriina kuwa dulooba mid ka mida ah ayuu ahaanaya haddii waxaa weeye waxa aan yee aan falayo hadduu yeeli waayo wala wallaahi inlam yafcal haddousan falin ayay tidhi maa aamuruhu waxaan amraayo layusjananna waa la xabisi oo waa la xabisaysi waa yakuunan wuxuuna ahaanayaa min asaakiriina min adaliiliina weeye kuwa duloobay mid kamida ayuu ahaanayaa xabisaa lagu ridayaa waana duloobaya waa lagu dulaynahay tiri hadba waxaan yeelaayo markaasi waxa aan amraayo hadausan yihinay saasay markaasi ayay u dhaaratay maxaa yeele haddana waxay u haysataa inay waxay rabto ay dhihi karto maxaa yeele naagihii wax ka sheegaaya ayagaba arrintaasaa qabsatay markaasay naabihi dhammaantood waxay ku dhaheenaa nabi yuusuf adic mawlaaka kaydhi war saydadaada adeecay yidhaahdeen waxay kaa qabto qayeelay yidhaahdeen waxaa la sheegaa la yidhi oo soo arooray bacdul eh, riwaayaat naag ma jirin baa la yidhi oo naagahaas kamid aha layidhi ilaa mid walba nafteeda ugu yeertay waa isugu yeertaa la yidhi markaasuu iska manciyey sidaasoo kalento o iska manciyey meeshi marka waxaa weye waxaa ku qabsatay nabiyullaahi yuusuf dhibaato maxaa yeel hadda markay saas leedahay addoon ayadu ay haysatay ka dhigaysaa sidaas markay dhacday nabiyullaahi yuusuf rabbigiisa ayuu baryey markay xaaladii xaalad aad iyo aad u baan ay tahay qaala wuxuu yihi nabi yuusuf owdha ilaahi rabbi yaa rabbi rabbigeeyow assijnu xabis ayaa axabu ilaya xaggayga loo jacayl badan yahay mimaa kiina looga jacayl badan yahay yadcuunanii ee iigu yeeraayan ilay isaga xaggiisa wa ilaa tasrif haddaadan iga iilin canii aniga xaggeyga kaydowna dhagastooda asbu waan u iilanayaa ilayhinna ayaga xaggooda wa akun waxaan ahaanayaa markaan u iisho min aljaahiliina kuwa jaahiliinta mid kamid ayaan ahaanaya kuwa kuway hoo hoodinbaaba weye hadda arrintan qasadka uu ka leeyahay duca weye ilaahay uu baryaayo markaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ajiibayaa wuxuu dhahay nabiyullaahi yuusuf rabbi yaa rabbi rabbigeeyow assijnu xabis ayaa axabbu ilaya xaggayga loo jacayl badan yahay mimaa ki yadcuunanii ay igu yeelaan laga jacayl badan yahay ilaysaga xaggiisa oo markaasi waxa weeye faaxisada igu yeelaayaan xabisaa iyo garoon inaan layn xabisa ayaa ii fiican ah, markii kurbada ay ku dharaatay rabbigiisa ayuu u jihaysay faraj ilaahay inuu u furo subxaana wa tacaala markaasuu dhahay wailaa tasrif haddaadan iga iilin canii aniga xaggeyga kaydahunna dhagaftoodae waxay wataan naagahaanu hadda jamacan ayaad ka garanaysaa in naag walba waxa weeye ay u soo baxday asbu ilayhina w dhah ilaahay waanu iilanayaa wa akun waxaan ahaanayaa min aljaahiliina kuwa jaahiliinta mid kamida ah ayaan ahaanaya oo arrintu saasay markaasay noqonaysaa hadda axabu ilayadaan waxay yidhahdeen culamadu ismu tafdiilkaanu laysa calaa baabi waaye baabkiisa ma ahan maxaa yeele waxay igu yeedhaayaan wax maxabaa iyo wax raqbaahu kuma sugnaanayey haddii la yidhaha masalanba llahi yuusuf waxau ahay mustajaabu dacwo oyu ahay muxuu u dalbay inuu xabsi ou ku koro muxuu u dalbi waayey inuu si kale uga koro muxuu dalbi waayey hadii la yidhaahdo waxaa lagu la layidhi nabiyullaahi yuusuf xag rabbiyaa waxaa laga dayacsiyey xabsi inuu gelaayo oo muxakam uu korkiisa ku yahy waajib uu ku yahay oo wax ilaahay uqadiro ay tahay markaasuu asagiiyow ilaahay ka baryaa layidhi maxaa yeele nabi umaga dhawaaqaayo hawaa u nafta ka dhawaaqi maayo marka maadaama xabsi oo muxakam uu ku yahay inuu xabsi galo oo arrintaan ugaga fakaro sidaas ayaa maaragtay haa u wanaagsanaata sidaasaa markaasaa la leeyahy kolka ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala isagoo ajiibaaya fastajaaba lahu waa ajiibow dha ilaahay rabbuhu rabbigiisu waa ajiibay fastajaaba lahu waa ajiibow dha ilaahay rabbuhu rabbigiisu waa ajiibow dha ilaahay rabbigiisa ajiibay ah. fasarafa waa ka iilay canhu isaga xaggiisa kaydahunna dhagartoodiiu ilaahay ka iilay inahu allana huwa samiicu alii maqlid badan weeye qowlka alcaliimu alii ku cilmila weeye ficilka ilaahay fastajaaba lahu waa ajiibowdha ilaahay rabbuhu rabbigiisa ayaa ajiibay fasarafa waa ka iilay canhu isaga xaggiisa kaydahuna dhagartooda ayuu ka iilay innahu rabbiguna wasamiicu alii maqlid badan weeye qowlka alcaliimu allee ku cilmila weeye oo ficilka ilaahay caalim uu ku yahay sidaas markay dhacday ilahay wuxuu yidhi suma badaa waxaa u daahiray lahum ayagow dha ilaahay min bacdi maa ra'awul aayaati aayadihii markay arkeen bacdigeedow dha ilaahay layasjununahu inay xabisaan o ay xabisaan xataa xiinin wakti intii laga gaaraayo suma badaa waxaa u dha ilaah u muuqday qoladii maaragtay casiiskii iyo ahalkiisii lahum ayagow dha ilaahay min bacdi maa intii kadib ra'awul aayaati aayadihay arkeen aayadahan waxaa weeye aayadihii tusinaya baraa'ada nabi yuusuf inuu beriyaha weeye inay xabisaan weeye layasjununahu inay xabisaan o xabisaan xataa xiinin wakti intii laga gaarayo warkaas dadka uu sheegsheegaa uu ka dhammaanayo marka waana la nabi yuusuf marka nebilah yuusuf halkaas ayaa lagu xabisay halkaas ayaa lagu xabisay xabsigii saasuu markaasuu ku galay xabsigii markii uu galay wixii markaasi dhacay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegaya ah, markii xabsiga ou galay wixii dhacay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala noo sheegaya waayahay wadakala waxaa la galowdha ilaahay macahu yuusuf micigiisa asijna xabsigii waxaa la galay fatayaani owdha ilaahay laba dhallinyaro ayaa la galeen ghulaamaani lilmeliki weeye wadakala waxaa la galowdha ilaahay macahu micigiisa asijna xabsigii waxaa la galay fatayaani owdha ilaahay laba dhallinyaro ayaa la galeen laba dhallinyaroa ayaa la galeen owdha ilaahay subxaana wa tacaala qaala wuxuu yidhi axaduhumaa labadi midkood inii anugu araanii waxaan arkay oo ru'yo laygu tusiyey acsiru anigoo marmaraaya khamran khamri anigoo marmaraaya wa qaala alaakharu kii kaleentoodna wuxuu dhahay inii anugu araanii waxaan arkay axmilu anigoo xambaaraaya fawqa ra'sii madaxayga korkiisa khubdan gibis ku xambaaraaya khubdigaasoo ta'kulu dayru timbirtu ay ka cunayso minhu isaga xaggiisa nabi'naa noo khabarow dhahay bita'wiilii ta'wiilkiisa noo khabar ina anagu dharaka waanu ku arkaynaa min almuxsiniina kuwa wanaagga falaya inaad kamid tahay saas ah, ayaanu maaragtay kugu arkaynaa marka waxaa weeye casharkeenna dambe ayaan aayaddan iyo aayadaha kuxoog ku bayaani doonaa casharkeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu araxmaan raxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo shanaad oo suuratu yuusuf ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay annagoo ku dhex jirnay qisadii cajiibka heeday oo nebiyullaahi yuusuf imtixaankii iyo maraaxishii uu maraayay nabi yuusuf waxaa ilaahay na soo yidhi subxaanahu wa tacaala qoladii markaasi nebiyullaahi yuusuf haysatay oo addoonka uu ahay waxaa u muuqday markay calaamaadka ay arkeen inuu yuusuf ka beri yahay waxyaabaha naagtu ay ku sheegayso inay xabisaan way xabiseen buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa wakti laga gaaraayo inay xabisaan saasay go-aan ku gaareen waktiga macnaha waxaa laga wadaa intii uu ka go-aayo dadka warka ay sheeg sheegaayaan waana la xabisay xabsigii markau galay ilaahay wuxuu ihi subxaana watacaala waxaa xabiska la galow dha ilaahay laba nimoo dhalinyaraa weeye gulaamaani lilmeliki yaa la yidhi laba nin oo aada u shaqaynaysay boqorka reer masaroo hayaana hayo nina wuxuu ahay baa layidhi saaqigiisa ayuu ahaayo ninka waraabiye ayuu ahay midna wuxuu ahay dacaamka midka ugaga shaqeeya marka waxay arkeen baa layidhi nabi yuusuf oo xabsiga dhexdiisa ru'uyooyinka cabiraayo markaasay waxay yidhaahdeen annaguna waa inaan wax weydiina hay yidhaahdeen labadaa marka nimoo dhalinyarada ah waxay u shaqaynaayeen oy gurigiisa ka adeegaayeen ninkan boqorka ahoo hore aanu soo marnayo boqorka oo waxa weeye ka sarreeye ahay ninka nabiyullaahi yuusuf haysta oo la dhihi jiraa layidhi rayaan ibnulwelid la dhihi jiray oo maaragtaya ahay camliiqa niman la yidhaha maaragtaya camaaliqadii hore ayuu kamid ah ayaa layidhi nin waxau ka shaqay jiray saraabka waxaana la dhihi jira sarhama ninka kalena waxau ka shaqay jira dhacaamka waxaana la dhihi jiraa barhama la dhihi jiray sababta marka hadda labadaa nin loo xabisaa layidhi nabi yuusuf waaba ogaanayo waxaa la yidhi rag oo reer masara ah, ayaa waxay dooneen baa la yidhi inay boqorkan ay dilaan kolkaasay nimanka kan laaluus siiyeen ayagoo laaluuska ku siinaayo inay boqorta dhacaamka u sumeeyaan iyo sharaabka si oo u dhinto kolkaasay waxaa weeye ka aqbaleen baa layidhi marka ninkii saaqiga ahaay oo sharaabka ku shuqulka lahaay ayaa kallaabay baa layidhi arrintiina waa ka laabtaa layidhi ninkii khadaaska ahayoo samaynaayey raashinkane rishwadu waa qaataa layidhi dhacaamkiina waa sumeeyaa layidhi marka sidaas markay dhacday waxaa weeye dhacaamkii ayaa waxaa lasoo hordhigay boqorkiiyaa lasoo hordhigay ninkii saaqiga ahaay waxau dhahay baa layidhi nin yahow boqorka ahow dhacaamkaan haysku cunin ayuu dhahay waa sumaysan yahay khabaaski isaguna wuxuu dhahaa layidhi ninkii raashinka samaynaayey boqorgiia way isku cabin ayuu dhahay sharaabkan waa sumaysan yahay labadoodii marka waxaa weeye waa is sheegeeno way isfashileen boqorkii markaas wuxuu dhahaa la yidhi ninkii saaqiga ahayo sharaabka ku shuqulka ahay adigu sharaabkaaga cab ayuu dhahay waa cabay baa liyi ninkii kaleoo khabaaska ahay oo raashinka samaynayay ayuu wuxuu dhahay adiguna dhacaamkaaga xun markaasuu diidaa layidhi ilaa ninka khabaaska ahu dhacaamkii uu sameeyey dhacaamki marka waxaa la quudiyaa layidhi oo la siiyey daabad meesha joogtay ama ey ama mukulaala loo dhigaa layidhi markaasaa xayawaankii loo dhigay islama soo hore ka dhintaa layidhi kolka boqorku wuxuu faray baa layidhi labadoodaba in la xiro waxaa dhacday baa layidhi markii ayaga la xiraayey iyo waxaa isku soo beegmaa layidhi marka nabiyullaahi yuusuf la xiraayo ayaa isku soo beegan markaasuu ilaahay wuxuuna leeyahay wadakhala waxaa galay macahu nabi yuusuf micigiisa assijna xabiska fatayaani laba dhallinyaraah dha ilaahay qaala markaas wuxuu dhahay axaduhumaa midkood midkan waxa waa saakiri baa layidhi inii anigu araanii waxaan arkay axsiru anigoo marmaraayo oo samaynaayo khamran khamri khamri anoo cinab ka samaynaayo ayaa ru'yo laygu tusiyey ayuu dhahay wa qaala alaakharu kii kalentoodna wuxuu dhahay saaxibu dhacaanta inii aniguna araanii waxaan arkayoo ru'yo laygu tusiyey axmilu anigoo xambaaraaya fawqa ra'sii madaxayga korkiisa hubsan jebis ku xambaaraaya hubsigaasoo ta'kulu dayru shimbirtu ay ka cunayso minhu isaga xaggiisa ay ka cunayso nabi'naa noo khabara yidhaahdeen bita'wiili tacbiirkiisa noo khabar oo noo cabbi ru'yadaas inaa anagu naraaka waanu ku arkaynaa yuusufow min almuxsiniina kuwa wanaagga falaaya inaad ka mid tahay aan ku arkaynaa ood muxsiniinta aad ka mid tahay macnaha waxay ka wadaan alcaalimiina bitacbiiri ru'ya weeye dadka ru'yada cabirkeeda yaqaana inaad tahay ayaanu ku arkaynaa warkaas waxay u dhaheenaa layidhi waxay arkeenaa layidhi xabsiga dhexdiisa isagoo dadka jihan booqanaaya habeenkii qiyaamuleyl u kacaayo maalintii soomaaya dadka xabsiga ku xidhan sabar gelinaaya u bishaaraynaayo faqiirkooda u ixsaan falaya askeenaa layidhi maxaa yeele dadkaas isagu ku diin ma uusan hayn markaasu wuxuu dhihi jiray sabra ayuu dhihi jiray bishaaraystana markaasay waxay dhihi jireen dadka xabsiga ku xidhan baaraka allaahu lanaa fiika yaa fatiyo ma axsana wajaka waxadiisaka waxay dhihi jireenaa layidhi allaha ku barakeeyo ilaahay waa noo kaa barakeeyey nin dhalinyarada ah maxaa wejigaaga qurux badiyey oo iyo sheekadaadaba nin sheekana qurxan haddana sidiisana u qurux badanaad marka waxay yidhaahdeen waa naloo kaa barakeeyey dirisnimada aan kula dirisan tahay oon diris kula noon meeshaan kula joogno fa min ayna anta yidhahda xaggeed ka timiday markaasuu wuxuu dhahaa layidhi waxaan ahay yuusuf baan ahay ibnu safiyillaahi baan ahay yacquub ibnu zabiixillaahi isxaaq ibnu khaliilillaahi ibraahiimaan anugu ah markaasaa ninkii xabsiga ku jiray markuu saasu abtirsaday waxau dhahay ninyaw dhallinyarada ahow ilaahay aan ku dhaartay haddaan awoodi karo xabsiga waa kaa saari lahay hase yeeshee xabsiga dhexdiisa ayaan kuu dhimrin doonaa oo xabsiga ilaa xabsigu waa kala daran yahay qolalkiisaa kala xume qolka ugu fiican ayaan ku dejinayaa markaasow ayaa la yidhi ninkii xabsiga haystayoo ugu sarreeyey waxaad doorataa guryaha xabsiga ku yaala midka ugu fiican saasuu dhahay baa lii intaasaan kuu gelayaa marka waxay yidhahdeen muxsiniinta inaad kamid tahay ayaanu ku arkaynaahe noo khabaray yidhaahdeen ru'yadaas tacbiirteeda markaas ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala qaala wuxuu yihi nabiy nabiyullaahi yuusuf asagoo u khabraaya inuu ru'yada uu caalim uu ku yahay oo u sheegaayo waxaa weeye inuu aqoon u leeyahay tacbiiru ru'ya inuu aqoon u leeyahay waawna hadda saas ugu khabra helaya inay ka aqbalaan oo haddana ay rumeeyaan waxaana la yidhi waxaa habboona la yidhi caalimkaa layidhi qofka caalimka oo caamilkaa ah layidhi inuu naftiisa ismuujiyo dadaan garanayn haddii uu dhex joogo inuu ismuujiyo si loogugu daydo oo wax loogaga qaato sidaasaan ahay inuu yidhaaho waa u bannaantaa layidhi waxuuna hadda arrintaan ugu sheegi doonaa wuxuu u gogol dhiganayaa iimaan ayuu ugu yeerayaa laakiin ka hor ayuu waxa weye wuxuu u sheegayaa aqoontiisa uga warramaya waxyaabaha ayagu ay ka doonayaan ilahay wuxuu yihi subxaanau tacaala qaala wuxuu yihi nabiyullaahi yuusuf laa ya'tiikumaa idiin imaan maayo dacaamun dacaam dacaamkaasoo tursaqaanihi laydinku arsuqaayo oo waxaa weeye manaam hurdo laydinku tusin maayo ilaa ou idin yimaado naba'tukumaa waan idin khabraya waan idin sheegayaa bita'wiilihi tacdiirkiisa waan idin sheegayaa waxaad manaam ku aragtiin hurda ku aragtiin soo jeedaan idinkugu fasira hawdha qabla an yaatiyakumaa intausan idiin imaanin horteeda ta'wiilkiisu oo waxa weeye shaygan tacbiirkiisa intuusan idiin imaanin ayaa idiin sheega hawdha daalikumaa kii naagsun ayuu dhahay oo waxa weeye saas aan aqoon ugu leeyahay shayga waxa weeye aad hurdada ku aragtaan inaan idiin cabiro qabla intuusan imaanin ka hor mimaa kii ayuu ka mid yahay callamanii rabbii rabbigayga i baray daalikumaa kiinaa suu dhahay minmaa sii ayuu kamid yahay callamanii rabbii rabbii baray marka waxaa ku suganaa layidhi iimaan ayuu ku boohinayaa maxaa yeele rabbii ayuu soo geliyay meesha ayaguna dad macnaha rabbi yaqaana oo gaalay ahaayeen kabacdi ayuu waxau dhahay sida tan inii anugu ayuu dhahay talasu waan ka tegey milata qoomin qoom diintooda waan ka tegey qoonkaasoo laa yu'minuuna billaahi alla aanan rumaynaynin wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinay ah inii anugu ayuu dhahay taraktu waan ka tegey millata qoomin qoom diintooda waan ka tegey qoomkaasoo laa yu'minuuna billaahi alla aanan rumaynaynin wahum ayaguna bilaakhirati aakhirada hum ayagu kaafiruuna kuwa ku kufrinay ah watabactu waxaan raacow dhahay millata aabbaa'ii aabbayowgay miladooda diintooda ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa isxaaqa wayacquuba yacquuba watabactu waxaan raaca dhahay millata aabbaa'ii aabbayowgay diinteedii aan raacay ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa isxaaqa wayacquuba yacquuba maa kaana uma haboona lanaa annaga haddaan nahay aalubeytkaasou dhahay an nushrika bilaahi alla inaan ugu shariig yeelno min shayin shay aan ugu shariig yeelno maxaa yeele macsuumiinaan nahay maa kaana ma ahaanin lanaa annaga maa yembagii lanaa nooma habboono wax laayaqa nooma ahan an nushrika bilaahi alla inaan ugu shariig yeelno min shayin shay ayuu dhahay dalika kaas way tawxiidkaani oo ilaahay subxaanau watacaala uu nasiyey min fadlilaahi ilaahay fadligiisou ka mid yahay daalika kaasuna min fadlilaahi ilaahay fadligiisou ka mid yahay calaynaa korkayna alla uu kula tafadlulo ilaahay subxaanau watacaala uu nasiyey wa cala calanaasi dadka korkoodana uu kula tafallulay oo ilaahay fadli dadka uu siiyena uu ka dhigay walaakina aksara naas iska badankooduusan dhahay oo kufaartee mar walba waxa weeye dadka agsarkiisu gaalo weye walaakina aksara naasi dadka badankooduse laa yashkuruuna ma shukrinaayanw dhah ilaahay oo ilaahay kuma shukrinaayan markaasi alla u shariig yeelaayaan markuu sidaas soo dhahay ayuu wuxuu caddaynayaa yeerista uu yeelaayo iimaanka sidaanuu yidhi hadda weli waxa weeye waxay weydiisteen waa dhiman tahay laakiin waxau ka hormarinayaa marinayaa hadafka asaga uu weyn oo waxa weeye iimaanka ah ilaahay buu yidhi subxaana watacaala wuxuu dhahay nebi yuusuf yaa saaxiba yusijni u dhahay xabsiga labada igula saaxiibow hadda xabsiga dad badan waa ku jiraa laakiin ayaga waxay markaasi saas u yihiin hal mar ayaa laisla soo xiray saan horuu soo maraynay yaa saaxiba yusijni xabsiga labada igula saaxiibow ayuu dhahay arbaabun rabbiyaalo arbaabtaasoo mutafariquuna kala tagsan miyaa khayrun khayr badan am illaahu mase allah ayaa khayr badan allihii alwaaxidu ah, oo keligiisa ahay alqahaaru oo qaxida badnaan waxaa weeye istifhaam ah, oo litakhira weeye aarbaabun rabbiyaalo arbaabtaasoo mutafariquuna kala tagsan miyaa khayrun khayr badan amillaahu mase allah ayaa khayr badan allihii alwaaxidu oo keligiisa ahay allihii alqahaaru oo qaxida badnaan maa tacbuduuna ma aabudaysiinuu dhahay min duunihi ilaahay sukadiisa ilaa asmaa'an asmaa mooyaane magacaan magcaan asmaadaasoo ha aada magacawdeen oo idinku asnaam ku magacawdeen asmaa aad magacawdeen idinka iyo aabba'diinna ayuu dhahay antum idinka iyo wa aabbaa'ukum aabbayowdiinna asmaadaasoo maa anzala allaahu alla uusan usoo dejin bihaa bicibaadatihaa cibaadada la caabudaayo min suldaanin xujo oo ilaahay subxaana wa xujo lagu caabudo uusan u samaynin in ilxukmu malxukmu xukunku uma ahaanin qallaha oo fulaaya ayuu dhahay ilaa lilaahi alla mooyaane ilaahay keligiis ayaa qallaha naafidka oo soconaya iskale weeye amana alla wuxuu amray ou dhahay nebiyullaahi yuusuf allaa tacbuduu inaydaan caabudina ilaa iyaahu isaga mooye amara alla wuxuu amray allaa tacbuduu inaydaan caabudina ilaa iyaahu isaga mooye daalika kaas oo tawxiidkaani oo ilaahay keliya cibaada lagu gooni yeelo addiinu diinka weeye alqayim oo toosnay ilaahay keligiis la caabudo ayaana diinta toosan ay tahay walaakina agsara naas dadka badankooda kufaasa mar walba waxa weeye dadka askariyadiisu gaalo weeye weel zaminka saha la joogo ilaa qiyaamadu ay ka qunto mar walba askariyadu kufaar weeye walaakina agsara naas dadka badankooda usa dhahay laa yaclamuuna ma garanayaan waxa ay noqonayaan oo cadaaba kolkaasay ilaahay u shariig yeelaayaan marka hadda nebiyullaahi yuusuf markii hadafkii ou lahay uu fuliyey kabacdi ayuu su-aashood ugaga jawaabayaa horay maxaan u soo marnay ninka caalimka ah oo caamilka ahu waxaa laabudda ah inuu dadka isu muujiyo si loogugu daydo oo waxa uu yahay loo ogaado oo wax looga qaato marka dadkaana waxay ahaayeen dad kufaar oo waxba aanan garanaynin kolka waxaa weeye danahoodaas kaleo adduunyo ay doonayaan oo ru'yada in loo cabiro ah intaysan u sheegin ayuu wuxuu usii sheegayaa ilaahay subxaanahu watacaala waxdaaniyadiisa iyo diintu waxa ay tahay yuu sheegayaa markaa markau intaas gutay ilaan dabbaysa leeyihiine ayuu wuxuu usoo dhaadhacayaa waxyaabihii ayagu ay weydeeyeen markaasu u cabirayaa meeshaa marka waxuu ka gudagelayaa hooyada tacbiirkeedii waxa uu yidhi yaa saaxibayi sijna ayuu dhahay xabsiga labada igula saaxiibow amaa axadukumaa midkiin ayuu dhahay wuxuu ula jeedaa midka saaqiga ahayoo sharaabka ku shuqulka lahay wey waa bixi doonaa saddex maalmood kadib uu dhahay ilaa hadda ninkaas isaga tuhmaa loo soo xiray mooyaane nin asagu ku shuqula arrintaan ma ahayn amaa axadukumaa midkiin ayuu dhahay fayasqii waa waraabinayaa rabbahu sayidkiisa ayuu waraabinayaa khamran khamra ayuu waraabinayaa say caadiis ahaaday shaqadiisa ayuu dib ugu laabanayaa kolkaasuu hawshiisi sida u qabsanayaa mal aakharu midka kale ayuu dhahay waa baxayaa isaguna saddex maalmood kadib hase shaqa ku laaban maayo waa mal aakharu midka kale kalow dhahay waa ninkii khabaaska ahay fa yuslabu waa la lalminayaa haw dhahay fa dayru shimbirta ayaa ka cunaysa min ra'sii madaxiisa ay ka cunaysaa waxaa weeye waa labadii ru'yo tacbiirkoodii waa mal aakharu midka kale kalow dhahay waa midka dhacaamka sumeeyey asaga waxa weye ina la dilo ayaa la deldelayaa oo geedaha laga lalminayaa kolka markii geed laga lalmiyo ayaa waxaa weeye shimbiraha ay ay cunayaan madaxiisa haadda dugaha iyo dafada iyo waxaasaa cunayo ku wadaa tataakulu dayru shimbirta ayaa ku cunaysa min ra'sii madaxiisa haadaa ta'wiilahu iyaakumaa weye ru'yadiina cabirkeeda waa midkaa markay saas saas markii uu dhahay ayay waxay yidhaahdeen maa ra'aynaa shay anay yidhaahdeen waxaan aragnaa uma jirtobaba kuwa cayaarayna markaasuu wuxuu dhahay amba xayaara amba iska dhaafe quliya amru amarki waa la xugmiyo dhahay alladii amarkaasoo fiihi isaga tastaftiyaani aad ka jawow dalbaysiin waxaad su-aalaysiin weye sadaqtumaa am kadabtumaa weye ama run sheega amba been sheega arrintu waa dhammaatow dhahay idinku amba igu xayaar amba iska dhaafe quliya alcamru yow dhahay amarki waa la taam yeelay alladii amarkaasoo fihi isaga tastaftiyaani aad su-aal weydiinayseen oo aad ka jawow dalbayseen marka arrintii markay saas ku dhamaatay nebiyullaahi yuusuf waxa uu la warramayaa oo ula dardaarmayaa ninkii waxa weeye saaqiga ahay si waxa weeye xaaladda uu ku sugan yahay oo u gaarsiiyo boqorta u gaarsiiyo arrintiisa ugala warramo ilahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala wa qaala wuxau dhahay nebi yuusuf wa qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi yuusuf liladii kii waxau u dhahay danna ou yaqiiniyey annahu isagu naajin mid koraaya inuu yahay oo minhumaa labadan ka mid ahay udkurni ayuu dhahay ixus oo iseeg cinda rabbika sayidkaaga agtiisa ugu sheeg cinda rabbika sayidkaaga rabbigaa sayidka ula jeedaa udkurni isheeg ayuu dhaho xus cinda rabbika sayidkaaga agtiisa oo waxaad u tidhaahdaa ina fi sijni qulaaman maxbuusan dulman waxaad ku tidhaahdaa xabsiga waxaa ku jira nin dhallinyaro ah oo maxbuus ahoo la xiray dulmina lagu haysto boqorka saasuu sheegow dhahay marka waxaa la yidhi ninkii arrintii way dhacday saddex maalmood kabacdi ayuu baxay markii ou baxayne ma xasuusanin waxkii la faray iyo nebiyullaahi yuusuf ilahi wuxuu yidhi subxaana watacaala faantaahu shaydaanu shaydaanki yaa halmaansiiyey faantaahu shaydaanu shaydaankii ayaa halmaansiiyey dikra rabbihi dikra yuusufa uu soo qadaro yuusuf inuu sheego rabbihi cinda rabbihi sayskiisa agtiisa uu ku sheego markuu ka baxay xabsigii waxa weeye dibba uma uusan xasuusan maxaa yeele caadada maxaabiista waxay tahay markii ay isla joogaan xabsiga nin walba nin inuu soo booqanayo waxuu utarayo oo ka howlgelaayo waxaasay isu sheegaan laakiin ninku markuu xabsiga ka baxo oo adduunyada kale uu galo waxa weeye wixii o dhan waa halmaamaa sida badan waa caado ay leeyihiin weeye falabisa waa nagaadow dhahay nabi yuusuf bisijni xabsiga ayuu ku nagaaday bidca siniina sanayaalo oo dhowra ayuu ku nagaaday ilahi wuxuu yihi subxaana watacaala falabisa waa nigaaday nabi yuusuf bisijni xabsigii bidca siniina sanayaalo oo dhowra ayuu ku jiray waxaa la sheegaa toddoba sanow ku jiray taariikhdiidan laba iyo tobanow ku jiray intaasaa la sheegaa waxaana weeye todoba sano markii la yidhaahdo muddadii nebiyullaahi ayuub balaayada oo ku sugnaay weye inkastoo iyadan hadda tira oo haddaan la isku waafaqsan yahay anaan laga haynin laba iyo tobanna waa la sheegay oo qow labadaasaas qabo weye waxaa la sheegay shan waa la sheegay iyo bar waa la sheegay ilaah ku cilmina weye laakiin bidcigu waxa weeye waa xisaab oo laga bilaabo saddex ilaa sagaal laga gaarayo laga bilaabo saddex ilaa afartan waa la sheegaa noocaasaa la sheegaa hadda waxaa la yidhi xikmada oo u ugu nagaaday muddadaas xabsiga nabi yuusuf waxay ahayd baa layidhi dadka ahlu sijniga ahu inay rumeeyaan oo iimaan yeeshaan iyo arrintiisu boqorka inay gaarto nabi yuusuf amuurta nabi eh, nabi yuusuf inay boqorka gaarto oo boqorka isagoo u baahan markaasi nabi yuusuf ou baxo oo uu ka baxa xabsiga nabi yuusuf isagoo la dalbaayo ee inuu ka baxa lama rabinaaye isagoo isagu wax dalbaayo markaas waxaa u xaqiiqoobaye meel waxaa weeye markii aad tagtay ayadoo lagaa rabo oo sideedaba waxaa weeye madaxnimada iyo shay kasta oo waxaa weeye lagaaga baahan yahay markii adiga lagaa dalbay faa'iida leeda laakiin markaa adigu wax faa'iida malaha laha weye markii qofka la dalbo waxaa u xaqiiqoobayo cizi ayaa u xaqiiqoobayo weye cizigii marka hore nabiyullaahi yuusuf loogu bishaaray halkaas uga imaanayo marka waxaa ka ratimaaya dalabkiisa waxa weeye oo xabsiga uu dalbay iyo baaqaanshay zaminkaas ou ku ku baaqi ahay waxaa ka ratimaa layidhi xigmo oo weyn weeye iyo sir oo aada iyo aad weyn weeye iyo cizi iyo madaxtinimo waxyaaba aan la soo koobi karin ayuu halkaas heli doonaa weye marka nabiyullaahi yuusuf salawaatullaahi wasalaamu calayhi waxaa la yidhi waxa haystay waxay ahaayeen wax daahirka markii la fiiriyo dulliga laakiin baadinkooda markii la fiiriyo cizi ah weeye saasay markaasay noqonaysaa maxaa yeele waxaan dhici karta qof amuur haysataahu inay amuurta daahirkeedu ay waxa weeye dulli tahay laakiin baadinkeedu ay cizi dhagax qofna waxaa dhici karta daahirka inuu cizi haysto baadinkana waxaa weye dulli ou haysto marka amuur daahirkeedu ou dul yahay laakiin waxaa weeye baatinkeeda hoos cizi ou yahay ahaaday ilaahay markaas wuxuu dhahay falabisa waa nagaaday fi xabsigi bilca siniina sanayaalo oo dhowra ayuu ku nagaaday wa qaala almeliku boqorkii waxau dhahay yow ilaahay boqorkaan waa meliku masar weeye hayaan ibnu weliid ninkaan soo dhehayna weeye wa qaala almeliku boqorkii waxau dhahay arrintii waxaa bilaabanaysa nebiyullaahi yuusuf farigsi u noqonaysay boqorkii waxau dhahayow dheh ilaahay inii anigu araa waxaan arkaayaa sabca baqaraatin todoba sac ayaan arkaayaa simaanin oo xawsan ama tilis ah ama cayilan yaakuluhunna ay cunayaan sabcun toddobo cijaafun oo caaso ah iyo wa sabca sumbulaatin toddoba sabuul hubrin oo cagaaran iyo wa ukhara kuwo kaleentood oo ayaguna todoba toddoba yaabisaatin oo engegan oo isku mariyey oo ka kor noqday kuwii cagaarka ahay yaa ayuhalmala'u ayuu dhahay jamac yaabow aftuuni ii fidyoodoo ii jawaaba fii ru'yaaya ru'yadaas lii jawaabo lay cabiro dhahay in kuntum haddaad ahaateen liru'yaa ru'yada tacburuuna kuwa cabiraayo haddaad ru'ya cabirid aad taqaaniin marka ilaahay markau doonay faraj inuu u furo nabiyullaahi yuusufaa layidhi cabsigana ou ka baxo boqorkii reer masar ayaa wuxuu arkay ru'yo cajiiba oo cabsi gelisaa layidhi wuxuu soo kulmiyaaya dadkii suxaradiisa ahay iyo kuhanadiisii kitaabgaablowgiisii iyo wixii wax cabiri jiray markaas ayuu waxa weye u sheegaa layidhi wuxuu manaanku ku arkay waawna ka su-aalaa layidhi ta'wiilkeeda cabirkeeda weye ilaahay yaa dhammaantood marka caajis u ridaa layidhi si waxa weeye arrintaasu sabab ay ugu noqoto nabiyullaahi yuusuf xabsiga inuu ka soo baxo tiya hadda ilaahay noo sheegayaa wa qaala almeliku boqorki waxau dhahay ow ilaahay inii anugu araa waxaan arkaayaa sabca baqaraatin todoba sac ayaan arkaayaa simaanin oo xawsan oo cayilan weeye yaakuluhunna ay cunaayaan sabcun todobo dhoollo ah cijaafun oo caato ah weeye iyo wa sabca sumbulaatin todoba sabuul hudrin oo cagaaran iyo wa ukhara kuwo kaleentood yaabisaasin oo engegan qad iltawad cala khadri weeye wa calad calayhaa weeye waxay markaasi isku duubtay kuwii cagaaray wayna ka taraman yaa ayuhalmala-u jamac yaabo ayuu dhahay aftuunii iyo tajoodo ii jawaaba fii ru'yaaya ru'yadayda in kuntum haddaad ahaateen liru'yaa ru'yada tacburuuna kuwa cabiraya haddaad ru'ya cabiril aad taqaaniin qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay alkaasu axlaamin haadihi midatan aad aragtay boqorow alkaasu axlaamin qarawyaalo isku dardadkood weeye alkaasu axlaamin qarawyaalo amba dhadhabyaalo isku dardadkood weeye nin qarwey ayaasay yidhaahdeen wamaa naxnu anagu mana nihin bitaawiili alaxlaami qarawyaalka tacbiirkooda bicaalimiina kuwa caalimiinku ah wamaa naxnu anagu ma nihiiraan bita'wiili alaxlaami waxyaabaha qaraw ahoo oo la isku derderay bita'wiili alaxlaami qarawyaalka tacbiirkooda jacaalimiina kuwa dhaqaan adiguna waxa weye waxaa lagugu arkay wax qarawa weeye marka anagu qaraw ma cabirayna yidhaahdeen waxaad samaysana taas weeye marka hadda aqoon baysan ulahaynin amuurtana ilaahay baa wata markaasay waxay iska dhigayaan dad waxna yaqaan laakiin waxa weeye waxaan ka dhigaayo walaxaan suurtagal ahayn ila aqoontoodii baa ka maqane waxba naqaan inay yidhaahdaanna waa ka xishoonayaan marka waxaa fasiri doona nabiyullaahi yuusuf hase yeeshee nin ayaa xasuuso doona ninka xabsiga kula jiray waxaanse ku bayaani doonaa casharkeenna soo socda casharkeennase intaasuu noo joogayaa wallahu subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu